alxamdu lilah اladi aclى manaara اlislaam bsunة wrafaca bha can اlquluub lakina wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'id ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalhm اllah amanaة lلnaasi wminة ama bacdu fahada huwa اdars الthamin min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayid اlأnaam baabu صifati salaati الnabiyi salى اllahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay sifadii iyo qaabkii nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam salaada uu tukanayay can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kaana waa aha rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam idaa kabara markuu xidho ee takbiirto takbiirat اlixraam fii salaati salaada dhexdeeda sakata waa aamusayey hunayhatan mudayar alfaadda qaarna waxaa ku yimi hunayatan waana isku mid sida muslimya ku timi hunaya iyo hunayha waa mudayaroo kooban qabla an yaqra'a intaanu akhriyin faatixada faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah biabi anta ay anta adigu mafdiyun mid lagu furanayaa tahay biabii iyo wa ummi yacnii waxaan kugu furanayaa aabbaha iyo hooyaday oo yacnii adaa ka mudan aabbaha iyo hooyaday marka nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo isticmaalayo waa laysku waafaqsanyey waayo nebigu xitaa nafaheennu ka mudan yahi iska daa labada waalidi laakiin nin kaloo islaameed ma odhanaysaa biabi wa ummi khilaaf baa ku jira dadka kale aaadiis waa istimaalayaan noo iman doonta ara'ayta waxaad iga warantaa sukuutaka aamuskaaga waxaana hadda looga jeedaa aamus dhaba ma ah ee waxaa looga jeedaa waxaad hoos u dhigayso ee aan la maqlay bayna takbiiri xidhashada iyo wlqiraa'ati qiraa'ada maa taquulu maxaad tidhaahdaa marka halkaa maxaad ka fahmaysaa inuu aaminsan yahay nebigu inuu wax odhanayo laakiin wixii uu odhanaya aan la maqlay marka sukuud uu aamusay iyo qaala waa isku lid marka hadda sukuudka waxaa looga jeedaa hoos baa loo dhigay waxaan la maqlay walidalik buu nabigu weydiiyey waxay kaloo taasi xoojinaysaa inuu aaminsanaa nabigu calayhi الsalaau wasalaam wakti inaanu luminayn oo salaada dhexdeeda mar hadduu cibaado galay inaanu iska aamusayn aamus aan waxbaba la odhanayn lidalik baa culimmada qaar waxay yidhaahdaan laa sukuuta fi الsalaa duhurka oo kale markaad xidhato ee adigu aad qulwallaha dhammayso imaamkuna waduxaa uu wado ama washamsi uu wado oo toban qolo wallo u dhiganta miyaa la yska aamusnaanaya laa sukuuta fi salaa bayda suurad kale ku daba mid kale ku daba qabo ka faa'iidey masaladaasina waa ku suganta waaya maa taquulu maxaad odhanaysa qaala wuxuu hi aquulu waxaan allaahumma ilaahayow baacid fogee bayni aniga dhexdayda iyo wa bayna khataayaaya iyo dembiyadayda kamaa baacadta saad u kala fogaysay bayna almashriqi waalmaqrib bariya galbeed allaahumma ilaahayow naqini iga nadiifi min khataayaaya dembiyadayda kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawbu alabyadu maradii caddayd min addanasi wasakhda looga nadiifiyo waxaa marada cad loo soo qaatayna dee wasakhdu waa ka muuqanaysaa haddii la maydhana waxa yaree ku hadha waa ka muuqanaya allaahumma ilaahayow igsilnii iga maydh min khataayaaya dembiyadayda bialji baraf igaga maydh iyo walmaa'i biyihii caadigaha iyo walbaradi waxa weeye biyihii samada ka imanayay ee waxa weeye samada ka imanayay marka athalj waa biyaheenni caadiga ahaa ee fadhiistay wey aadka u qaboobay thaljiga ama barafka waxa loo yaqaano albaradna waa biyihii roobka marka uu waxa weeye qabowga yahay barad baa la yidhaahda marka waxaa intaaba la laysu daba dhigay si maydhidu ay noqoto mid aad u xoog badan waxaana marka nadaafad laga hadlaya biyo qabow iyo biyo kulul nadiifinta waxa ku habboon biyaha kulul laakiin waxa qabow nabigu ugu ducaynaya calayhi salaau wasalaam waxa weeye dambiga iyo macsiyadu kulayl bay leedahay marka waxaa u munaasiba in la qaboojiyo ayaa u munaasiba waaya yar allahaada caawa farsamaa hababaalkaiga haystee xadiidka waxyaabaaynu ka faa'iidaysanaynaa waxaa ka mid ah mashruuciyat اlistiftaax in lagu furfurto salaada marka la gelayo adkaaru اlistiftaax ee xagga sanad ahaanna kanaa ugu saxiixsan oo waa muttafaqu calayh allahuma baacid baynii wa bayna khaayaay imaamu shaaficina waxay doorteen kii muslim wajahtu wajhiya liladii faطara الsamaawaat oo kani waa duco kaasina waa ictiraaf waxaa kaloo jira mid isaguna ka kooban oo صaxiixaynka ka baxsan subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka smuk watacaala jaduk walaa ilaaha hayru isaguna waa ammaan markaa sanad ahaan kanaa ugu saxiixsan waxaa ku xiga wajahtu wajhiya oo muslima muslim la keliyoogay subxaanaka allaahuma wabixamdik baa ka sii dambeeya marka xagga sanadka laga eego laakiin xagga macnaha marka laga eego waa cagsi waxa ugu xoog badan macno kaa ilaahay lagu ammaanayo subxaanaka allahuma wabixamdi waana kay doorteen culimo badan waayo ilaahay umbaa lagu ammaanaya waxaa ku xiga wajahtu wajhiya oo iqraar iyo ictiraaf waxa weeye uu ku sugan yahay waxaa ugu dambeeya ducada tooska ah ducada tooska waxaa ka horeeya aliqraar walictiraaf iyo hanaa llahi caza wajal ilaahay la ammaanaana waa duco teeda ugu xeeldheer wey laakiin waxa fiican intaba in la isku badbadelo la xifdiyo allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan waasila iyaduna waa sugan tahay waxaa sugan waxa weeye iyaduna alxamdu lilaahi xamda kaiira ayiba mubaaraka fiih waxaa sugantii salaat leylka allahuma laka alxamdu anta rab samaawaati wاlard oo iyaduna salaatuleylka tahajudka ah intaaba in laysku badbedelo ayaa wanaagsan oo dhammaantood la xifdiyo an caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yastaftixu mid ku furfurta asalaata salaada bitakbiiri allahu akbar wاlqiraa'ata qur'aan akhriskana bاlxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wuxuu ku furfuranayay suuraة اlfaatixa marka bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa magac yani faatixadii baa looga jeeda walidalik bi alxamdu baa lo odhanaya badu waa xarfu jar alxamdu waa majruur bilba wacalaamatu jarihi kasrat ha muqadarat calى aakhirihi manaca min uhuuriha ishtigaal maxali bixarakat xikaaya waayo waxaa la doonayaa alxamdu lilah aayaddii sideeda in loo soo qaato wlqira'atana bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wa kaana u ahaa nabigu idaa rakaca hadduu rukuuco lam yushakis ama lam yushkhis sara uma qaaday ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu hoosna uma dhigin xaalada rukuucda walaakin hase yeeshee bayna daalik intaa dhexdeeduu ahaanay oo dhabarkiisuu toosinay wa kaana u ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam idaa rafaca markuu ka kor noqdo ra'sahu madaxiis markuu kor uga qaado min arukuuci rukuucda lam yasjud ma sujuudayn xataa yastawiya ilaa uu ka sinnaado qaa'iman xaal uu yahay mid taagan wa kaana u ahaa salaau wasalaam markuu kor u qaado rasahu madaxiisa min asajdati sujuudda lam yasjud ma sujuudayn xataa yastawiya ilaa uu ka sinaanayo qaacidan xaal uu yahay mid fadhiya wa kaana wa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yaquulu mid yidhaahda fii kulli rakcatayni laba oo kasta markuu dhammeeyo attaxiyata buu odhanay waa taxiyaadkii wey waa tasmiyat shayi bibacdihi attaxiyaatu oo tashahudka ka mida ayaa magacii qaatay wa kaana u ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yafrushu mid gogla waa sida ashharka ah ee waxaa weeye xooga badan yafrushu min baabi qatala yaqtulu farasha yafrushu waxaa kaloo bannaan min baabi daraba yadribu farasha yafrishu laakiin ibnu maki iyo oo culimmadii qiraa'aadka ka mid waxay leeyihiin waa laxni laakiin waa lagaga daba tegey waxaa la yidhi laxni maaha marka labaduba waa bannaan yihin nusakhduna ku kala duwanta yafrishu yafrushu damadaana xoog badan ta kale khilaaf baa ku jira wa kaana wahaa nabigu calayhi الsalaau wasalaam yafrushu mid goglada rijlahu lyusra lugtiisa bidix wayansibu waa taagaye rijlahu lyumna lugtiisa midig ayuu taagay wa kaana wa ahaa nabigu yanhaa mid can cuqbati shayaan shaydaanka fadhigiisa oo ah cidhibta in lagu fadhiisto riwaayo muslimna waxay leedahay wa kaana yanhaa can caqibi shayaan fadhiga shaydaanka oo ah cirbaha in lagu fadhiisto nabigu waa diida alayhi salaau wasalaam aad baa laysgu khilaafsan yaha waynu dul istaagi doonaa wayanhaa nabigu waa diida alayhi salaau wasalaam an yaftarisha arajulu ninku inuu gogol ka dhigto diraacayhi labadiisa dhudhun oo faraha laga bilaabo ilaa suxulka uu dhulka goglayo wada dhigayo iftiraasha asabuci habar dugaagga iftiraashkiisoo kale markuu fadhiisto oo qacmihiisa uu dhulka wada dhigo wa kaana wa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yakhtimu salaata salaada mid ku khatima bitasliimi salaamu naqsi buu ku khatimayey xadiidkan shardigii uu dejistay cabdilqani maqdisi waa khilaafsanyi shardigiisu muxuu ah xadiidku inuu muttafaq baa la marka waa min araadi muslim culimaduna waa kaga daba tageen cuqbat shayaan iyo caqibu shayaan yanhaa can cuqbati shayaan can caqibi shayaan saddex macne ayay a'immadii xadiidka macnaynaysee luqada ay isugu khilaafeen qowlka koowaad waxaa ku tegay abu cubayda macmar ibn muana oo lagu tilmaamay awalu man allafa fi ariib اxadii wuxuu yidhi waa inuu barhida dhulka dhigaa salkiisa dhulka dhigaa lugahana soo laabtaa jilbahana sida marka la doonyeensanayo ama digrin xidhin la samaynayo jilbahana la soo laabay kor loo taago salkana dhulka la dhigo caguhuna dhulka ay taagan yihiin qacmihiisana uu dhigo dhinacyadiisa kaasaa iqcaa la yidhaahda caqibna waa la yidhaahdaa sidaasuu ku macnayey macnaha waa faatibafile qacmuhu dhulka dhigayaa lugahana uu soo laabayaa jilbuhu kor bay u taagan yihiin cagta hoosteeduna dhulkay taagan tahay dabadeedna saasuu ku macneeyey waana hay-ad aad uga fog salaadda qaabkii salaada aad bay uga fogtay macnaha waa ku macneeyey waa iqcaa waana caqibu shaytaan macnaha labaad waxa uu yahay in lagu fadhiisto cidhbah labadii qadam labadii cagoodna la taago waa sidan loo fadhiisto labada taxiyaad dhexdooda ama qofka degdegsani ama meel uu xoogaa isleeyahay yaanay ku wasakhayn uu waxa weeye labada cagood kor u taagayo jilbahana dhulka uu dhigayo laakiin cagihiisa aanu jiifinayn seexinayn macnahana waa lagu macnay macnahaasina isagana waa la diidi waa soo gelaya marka culimmadu waxay kaga daba tageen ibnu cabaas baa la weydiiyey in sidaa loo fadhiisto wuxuu ihi waa sunnatu nabiyikum sala allahu alayh wasalam laakiin xaaladda la weydiiyey waxay ahayd labada sujuudood dhexdooda marka labada sujuudood dhexdooda in qaabkaa loo fadhiisto oo salkii la saaro cidhba farahana dhulka lagu hayo labada sujuudo dhexdooda waa la fadhiisanaya laakiin atixiyaadka loo fadhiisan maayo xaalada saddexaad ibnu daqiiq alciid baa ku macneeye marka xaaladda aynu sheegnayna abu cubayd alqasim ibnu salaam baa ku macneeye oo isaguna aimmadii luqada ka mida ariibulxadiidkana wax ka qoray xaaladda saddexaad waxaa ku macneeyey ibnu daqiiq alciid culimo kalena waa laga soo naqliyey waxay tahay sidan dadka qaar atixiyaadka ay u fadhiistaan labadii cagood markuu atixiyaadka u fadhiisto kii hore waxaan nidhi saasuu u taagaya sooma saasuu u taagaya salkiisana dushuu saaraya farihiina waxa weeye dhulku ku haya kani waxa weeye cagihii saasuu u laabaya salkiina wuxuu saarayaa hoosta ayuu saaraya cagihiina saasay u laabay dadka qaar loo fadhiistaa waa sidan aynu soo tilmaannay iftiraashka lugta midigna in la taagayo bidixdana maxaynu nidhi waa lagu fadhiisanaya marka kani wuxuu samaynayaa labadiiba waa ku fadhiisanaya labadiiba waa goglanaya waa iftiraashu rijlayn mashruucuna waa maxay in midigta la taago bidixdana lagu fadhiisto isagu labadiiba waa ku fadhiisanaya labadiiba waa ku fadhiisanaya marka waxaynu leenahay saddexdaba marka atixiyaadka loo fadhiisanayo waa in la iska ilaaliyo bayna sajdatayn ayaa kaas la taagayo cagta la taagayo ee ciribta lagu fadhiisanayo bayna sajdatayn saxiix muslimkay ku jirtaa iyadu waa bannaantahay marka cuqbat shayaan saasaa looga jeeda waa saddexdaa macno wey saddexdaba sideedaa loo qaadanaya baa laga reebaya xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa inay waajib tahay oo rukni tahay salaada in lagu xidho allahu akbar marka in la niyoodaa kuma filla allaahu alcadiim iyo wixii la mida ee macnaha gudanaya ma banaana waa in la yidhaahdaa allaahu akbar waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya qur-aanka kow waxaa ka ah faatixada laa salaata ila bifaatixati اlkitaab waa in faatixada la akhriya haddii ay dhacdaba oo qofku uu ku bilaabo suuraddii ka dambaysay faatixada suuraddaas suurad jirta maaha loo xisaabin maayo waa in faatixadu ka horeysa wاlqiraaءaةa bاlxamdu lilah ayaa lagu bilaabaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa rukuucda marka la rukuuco in dhabarka la simo madaxana aan hoosna loo foorarin korna aan waxa weeye loo kicin atixiyaadku inuu mashruuc yahay iftiraash in loo fadhiisto oo lugta midig kor loo taago ama cirhibtiisa lagu fadhiisto bidixdana la goglado waana jalsada ama waa fadhiga asalka u ah salaada hal xaala laga soo reebaya salaadu haddii ay afar tahay atixiyaad laba atixiyaad ay leedahay ka dambe sida xadiidu abi xumayd uu tilmaamayo tawaruk baa la samaynaya oo ah lugtii bidi halkii lagaga fadhiisanayey baa salka lagu fadhiisanayaa waxa weeye lugtiina waxa la gelina la hoosgelinayaa midigtii baa la hoosgelinaya dhinaca bidixna waxaa la dhigayaa dhulkaa la dhigaya tawaruk baa la yidhahda waa taxiyaadka ugu dambeeya salaaddu hadday laba taxiyaad leedahay waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa xaaladaha aynu tilmaanay in la diiday oo ah cuqbatu shaytaan oo saddex macno ah iyo iftiraash adiraacay labada dhudhun in la goglado oo dhulka la dhigo sababta loo diidayna waxay tahay waxay ku tusaysaa caajisnimo qof daalay oo nashaadsanayn waayo suxullada kor in loo qaadaa waxay kutusaysaa qofkaasi inuu nashaadsan yahay laakiin markuu waxaba dhulka dhigo waxaa laga fahmayaa qof qaadiraysan oo lulaysan oo caajisaysan oo salaad dabaxsan tukanaya inuu yahay salaadana waxaa loo baahan yahay si nool oo nashaad leh in loo tukado intaan aanay dhicin laba kun koob iyo tobankii kacdoonnadii caalam alcarabi ka dhacay waxyaabihii dowladaha qaar laga soo helay mukhaabaraadkooda waxa weeye dadka dee ku tacadinaya ninka jamac la tukada ninka salaada subax tukada salaadaha khatarta ah ninka xitaa markuu tukanayo si nool u tukada waa lala xisaabtamay far baa ku godnayd laakiin nin salaad dabacsan tukanaya suxullada dhigaya markuu taagan yahay lug laabaya yaa iska hamaansanaya salaada dabcinaya horay uga soconaya laakiin si ninka sunada dabaqaya il gaara baa lagu hay oo la dabagelay xadiidka waxaa lagu soo gabagabeeyey inuu nabigu calayhi salaau wasalaam salaada ku khatimayey salaamu naqsi asalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah xadiidkii calina waa kii tilmaamayey taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim waxaa salaada lagaga xalaaloobaa waxa weeye an cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa qacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab meel la siman ayuu gaadhsiinayay ida اftataxa asalaa salaada markuu bilaabo ee uu furfurto iyo wa idaa kabara markuu u takbiirto lirukuuci rukuucda wa idaa rafaca iyo madaxiisa markuu kor uga soo qaado min arukuuci rukuucda rafacahumaa kadalik labadaa xaaladoodna sidaasoo kale kor buu u qaadayey acmaha wa qaala wuxuu odhanaya nabigu samica allaahu ilaahay waa ajiibay liman xamidahu ciddii mahadisay rabbana ay yaa rabbanaa rabbigayow taqabal naga aqbal cibaadada walaka waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad dhammaanteed wa kaana waaha nabigu calayhi salaau wasalaam laa yafcalu midaan samayn daalika arinkaas oo qacmaha kor in loo taaga ah fi sujuudi sujuudda kuma samaynayn yacni markuu sujuudayo iyo markuu ka soo kacayo midna qacmaha nabigu calayhi salaau wasalaam koruma taagin xadiikani wuxuu asal u yahay rafculyadayn oo jumhuurtu ay qabaan xanafiyadaa diidan oo waxay leeyihiin salaada marka la gelayo ayuunbaa qacmaha kor loo taagay kadib halkaasaa lagu joojinaya maxamed ibnu xasan ashaybaani buu ahaa baan filaya iyo cabdullaahi ibn mubaarak oo aimmadii sunnada ka mida baa wada tukaday marka ibn mubaarak xaaladihii oo dhan buu qacmaha kor u taagay wadaadkan kalena xanafi buu ahaayo xabaddii koowaad rafaca fii awali takbiiratin uma laa yacuud nabigu uma noqon waa daciif laakiin xadiiskaasay daliishanaya dabeedna markii salaadii laga baxay buu ku ui waryaha shiikh maantaba saasaad lahaydma inaad duushaad doonays isna wuxuu ugu jawaabay oo markii aad gelaysa adbad saasaa tii miyaad duulays waan kaa duulitaan batay adbad bilowgiiso digii duulayey maa marka xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqaya jumhuurtaa ku tegey saddex xaaladood baa la sheegay marka salaada la gelayo iyo marka la rukuucayo iyo marka samica allahu liman xamidah la yidhaahdo axaadiis kalena waxay inoo sheegtay xadiidu cabdulahi bni cumar inuu nabigu calayhi salaau wasalaam markuu tasaddexaad u kacayana wa idaa qaama min athintayni rafaca yadayh atixiyaadka dhexe markuu ka kaco ee uu u kaco tasaddexaad inuu acmaha kor u taageey qacmaha inuu kor u taageeyey ida qaama min arakcatayni rafaca yaday saddexdaas la yskuma khilaafsana waxa weeye in la samaynayo qaabka loo taagaya meesha la taagayana la yskuma khilaafsanaa qaabka loo taagay waxa weye la yskuma khilaafsanaa laakiin kan ugu dambeeya imaamu shaafici ma sheegin laakiin aimadiisii waa sugeen oo waxay idhaahdeen ida saxa alxadiiu fahuwa madhabii buuri waa lala imanaya oo waa la samaynaya xaaladdaasa waxaa la isweydiiyey qaabkee loola imanaya atixiyaadkii dhexaa laga kacaya ma marka la doonaya in la kaco ayaa qacmaha kor loo taagaya mise marka la istaago waanan arko ardayda laftoodu labadaba waa la sameeya waa laba madhab laba madhab waxayna ku dhisan tahay masaa'il kala duwan waxaa ka mida lafdiga xadiidka waidaa qaama min arakcatayni rafaca yaday hore waxaynu u soo sheegnay idaa qaama saddex macno inay ixtimaalayso markuu galo ee uu ku dhex jiro iyo markuu ka dhammaado iyo marka uu bilaabayo idaa araada markaa qole waxay yidhaahdeen waa idaa araada an yaquum markuu doono inuu istaago rafaca yaday dabeedna isagoo fadhiya ayuu qacmaha kor u taagay kadib buu istaagay waxay taa ku sii xoojiyeen takbiiraadka iyo rafculyadayn kuwa wada socdaan allaahu akbar iyo qacmaha in kor loo taago takbiirtana ma marka rukniga lagu socdaa lala yimaadaa mise marka la galo ya markaad fadhido labada eh, eh, fadhiga labada sujuudood udhexeeya ee aad doonaysa inaad sujuuddii labaad ku noqoto ma markaad sujuuddaad allahu akbar odhanaysa mise markaad kusii socoto markaad kusii socoto kana waa la mid ba yidhaahde marka lagu sii socdaa lala imanaya way xoog badan yihin soo ma marka waxay leeyihin fadhigaa lagula imanaya fadhiga ayaa lagula imanaya qolada kalena aynu eegno idinkaa kala dooran doone qolada kale waxay leeyihiin horta riwaayaad baa jira bay yidhahdeen tilmaamayaoo caddaynaya xaaladda in istaag lagula imanayo waxaa ka mid a ah ibnu cumar oo xadiidka soo warinaya oo welibana sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ugu adag xaaladdana inoo soo wariyey muxuu yidhi naafic markuu sheegayey ficilkii cabdilaahi ibni cumar oo markuu ficilka sameeyo uu odhanayo nabigaa sidaa samaynaya alayhi salaau wasalaam nabiga ayaa sidaa samaynaya wuxuu ihi ibnu cumar sida uu ku soo saarayo alimaam cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani kitaabkiisa almusanaf bukhaarina uu rafculyadayn isagoo sii maraya cabdurazaaq sii maraya uu ku soo saarayo waxa uu yihi waxiina yastawii qaa'ima min intayn rafaca yaday markuu sinnaado isagoo taagan oo laba dhammeeyey ee uu istaago qumaati ayuu qacmaha kor u taagay qacmaha kor u taagay sanadkeeduna waa saxiix weeye waxay kale ku sii xoojiyeen xadiidu abi xumayd asaacidi oo isaguna soo warinaya xaaladan saddexaad xaaladan afraad soo warinaya waxa uu yidhi waidaa qaama min asajdatayn labadii ragcadood markuu ka kaco kabbara warafaca yadayhi kamaa yasnacu xiina iftataca asalaa sidii la samaynayay markii salaada la bilaabi salaadana maxaa lagu bilaabaa iyadoo la taagan yahay baa maxaa la yidhaahdaa allahu akbar qacmaha kor loo taagan waxaa kaloo taasii xoojinaya walow aanan arag cid tidhi laakiin anaa taa ku darsaday afarta xaaladood afarta xaaladoodee aynu ka hadlayna qacmaha kor in loo taagay xaaladda koowaad waa tii waa marka la xidhanaya soomaa miyaa la taagaya mise waa la fadhiya waa la taagay marka la rukuucayo ma rukuucdaa lagula yimaada mise iyadoo la taaganya iyadoo la taaganya marka laga soo kacayana ma rukuucdaa lagula yimaadaa mise marka la taagan yahay marka la taagan yahay saddexdaasi bannaanka inoo yaallaa sarajoog baa lagula yimaadaa maxaa hadhay hal xaalad marka xaaladda ma mid cusub baynu ka dhignaa mise sidii salaada looga bartay baynu haleeshiinataybay u dhowda sidii salaada looga bartay bay u dhowda marka waxaa xoog badan iyadoo la taagan yahay in lala yimaado qowlka kalena waa jira an cabdilaahi bni cabaasi radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam umirtu waxaa lay faray ilaahay baana amray an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba lafood lafdiga bukhaarina lafdi bukhaari ku yimi kana waa ku yimi waxaa kaloo bukhaari ku yimi an asjuda calaa sabcati acdaa inaan ku sujuudo toddoba xubnood toddoba xubnood marka acdum waa xubnihii wey cala aljabhati fooda wa ashaara waa tilmaamay saxaabigu biyadihi qacantiisa ilaa anfihi sankiis oo uu leeyahay wejiga waxa ku jira sanka waa in la dhigaa iyo walyadayni labada qacmood iyo warukbatayni labada jilib iyo wa atraafi alqadamayn labada cagood farahooda marka yadayn iyo rugbatayn iyo adamayn araaf اqadamayn waa lix waa labalaba waxaa loo geynayaa wejiga oo sanku la socdo toddobadaas ayaa waajiba in waxa weeye lagu sujuudo inbaa idinla sii socota soomaa wax ma la socdaan xadiika sooma intaasu waay walaa nakfi athiyaaba wاshacar baa ku yimi waxa weeye xadiidka waxaa naloo diiday walaa nakfita ahiyaab maryaha inaan laalaabin oo dadka qaar markay mashaadka soo galaan wuxuu arkaya suraalkii soo yaro dheero dabadeedna uu laalaabaya ama qacmihii buu laalaabanaya maryaha inaan la laalaabin waxaa kaloo lagu macneeyey marka la sujuudayo taftaa la qabsadaa ilaa dhunuka bartamihiisaa la geeya <laughs> maradii baa la laabaya labada waa lagu macney maryaha inaan la laabin iyo washaac timahana inaan la laabin oo waxaa weeye qofku markuu sujuudayo haddii timihiisu dhulka gaadhaya inaanu laabin uu iska daayo uu iska daayo iyo inuu timihiisa gunto iyadana waa lagu macnayay xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa toddobadaa xubnood in lagu sujuudo oo sankuna ka mid yahay walow khilaaf ku jiro sanka in dhulka la dhigayo sida foodaba loo dhigay oo xubnaha sujuudda ay waxaweye ka mid tahay xadiidka waxaa kaloo laga faa'idaysanaya laguma caddayn xubnahaasi si toosa inay mubaasharoodaan dhulka shardima oo haddii qacmaha galoofas kugu jiraan atraafu lqadamayn sharabaada ay kugu jiraan ya koofiyadaad xidhan tahay ama waxa weeye wax kale ay madaxa kuugu duuban yihiin in waxa weeye ay kuugu ansaxayso haddaad sidaa ku dhigto inay kuugu ansaxayso oo khasab aanay ahayn in xubnihii dhulka ay mubaasharoodaan waayo adoo marada xidhan way soo gelaysaa inaad ku sujuudday maxay xubnihii inaad ku sujuudday waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa in waxa weeye qofku markuu salaada tukanayo sidaa aynu sheegnay inuu ilaaliyo muuqaalka iyo hay-adda uu ilaaliyo oo wixii aan munaasib ahayn maradaa la duuduubayo qaabdarnaanta keenaysa iyo timaha iyo wixii la mida in waxa weeye laga dheeraado xadiiska ayay ka mid tahay wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa qaama markuu isu taaga ila salaati salaada yukabiru allahu akbar buu odhanayay uma yukabir waa takbiiranaya xiina yarkacu markuu rukuucay uma yaquulu wuxuu odhanaya samica allaahu liman xamida xiina yarfacu markuu koru qaadaya sulbahu dhabarkiisa min arakcati rukuucda uma yaquulu wuxuu odhanaya wlxaal huwa qaa'imun isagoo taagan rabbana walaka alxamd uma yukabiru waa takbiiranaya xiina yahwi markuu hoobanayo uma yukabiru waa takbiiranay xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu soo qaadayo uma yukabiru waa takbiiranay xiina yasjudu markuu sujuudda labaad sujuudayo uma yukabiru waa takbiiranay xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa koru soo qaaday uma yafcalu dalika sidaasuu samaynay fii salaatihi salaadiisa kulliyaha dhammaanteed xataa yaqdiyaha ilaa uu ka dhammaynayo salaada qadaa culimmadu waxay u yaqaanaan salaadda wakhtigeedu baxay laakiin waa fuqahada ku istilaaxay ku heshiiyey laakiin faida qudiyat الصalaa faاntashiru salaadu dhammaata wey wayukabiru waa takbiiranay xiina yaquumu markuu ka kaco min aثintayni labada ragcadood bacda اljuluusi fadhiga dabadeedna allaahu akbar buu odhanaya xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa takbiiraat اlintiqaal takbiiraat alintiqaal waana sunna weeye xanaabilada waxay inay waajibta laakiin waa sunne eh, takbiirat lixraam baa iyadu waxay tahay rukni salaadu la'aanteed aanay ansaxayn waxaa kaloo xadiidku tilmaamay uma yaquulu wahuwa qaa'im rabbana walaka alxamd waxaynu halkaa ka faa'iidaysanaynaa samica allaahu liman xamida booskii waxay gelaysaa allahu akbar oo intiqaalkaa lagula imanaya oo markaad rukuucda ka kacayso samica allaahu liman xamida waad ku guuraysa sida allahu akbar oo kale laakiin markaad qumaati isu taagto rabbanaa laka alxamd ama walaka alxamd marka rabbanaa walaka alxamd waa adkaarta marka la taagan yahay rukuucda dabadi adkaarteedii ka mid noqonaysa intiqaalkuna waa samic allaahu liman xamida saynu soo sheegnayna imaam iyo ma'muum iyo munfarid saddexduba labadaba way la imanayaan samic allahu liman xamidana way ku guurayaan anaa alintiqaal rabbanaa laka alxamduna waa markay istaagaan adkaarteeday ka mid noqonaysa can muarif bni cabdilaahi qaala wuxuu sallaytu waan tukaday khalfa caliy bni abi aalib ayaan tukaday ana aniga iyo wa cimraanu bnu xusayn saxaabigii weynaa fakaana waa caliy bnu abi aalib idaa sajada markuu sujuudo kabara allahu akbar buu odhanay waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu koru qaadana sujuudda ka soo qaadana kabara allaahu akbar buu odhanay waidaa nahada markuu ka kaco min arakcatayni labada ragcadoodna kabara allaahu akbar buu odhanay falamaa qada salaata salaaddii markuu dhammeeyey akhada ee cali ka baxay jamcii uu tujinayey akhada waa qabtay biyadii qacantayda cimraan ibnu xusayn baa waa ixasuusiyey haada kan cali bnu abi aalib buu ujeedaa salaata muxamadin sal allahu alayh wasalam buu ixasuusiyey aw ama qaala wuxuu ihi sallaa bina wuuna tujiyey salaata muxamadin sal allahu alayh wasalam xadiikanna xadiikii horuu la mid yahay takbiiraadkaa in lala imanayo laakiin muxuu saluugay oo uu ihi waa ixasuusiyey wuxuu saluugay aimadu takbiirtaa dadka may maqashiinayn taasuu diiday nebiguna calayhi salaau wasalaam dadka si fiican buu u maqashiinayey marka markuu arka cali oo sunnadii dabaqaya oo codka kor u qaadaya allahu akbar la imanaya bisawtin masmuuc ayuu yidhi waa i xasuusiyey sunnadii nabiga calayhi salaau wasalaam marka halkaa waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu imaam yahay inuu dadka maqashiiyo takbiirta inuu maqashiiyo wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi ramaqtu salaata waxaan u kuurgalay salaadda waan milicsaday oo aad baan u eegay waan dabagalay waan u kuurgalay asalaata salaad maca muxamadin sala allahu calayh wasalam nebi maxamed maciise yani markii aan la tukanayay baan salaaddiisa aad u eegay fawajadtu waxaana helay qiyaamahu istaagiisa iyo farakcatahu rukuucdiisa iyo factidaalahu sinaantiisa bacda rukuucihi rukuucdiisa dabadii iyo fasajdatahu sujuudiisa fajalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn iyo fasajdatahu sujuudiisa kale iyo fajalsatahu fadhigiisa maa bayna tasliimi salaamo naqsiga udhaxeeya maadu waa zaaid ay bayna tasliimi fadhigaasoo salaamu naqsiga udhaxeeya iyo walinsiraafi iyo in guriga la aado qariiban xaal ay tahay mid u dhow min asawaa'i mid siman wa fii riwaayat bukhaari waxaa ku yimi maa khala wixii ka soo hadhay alqiyaama istaaga oo dee qur-aan baa la akhriyayaa lagu dheeraanaya iyo walqucuuda fadhigii ataxiyaadkii qariiban min asawa bay inta kale ahayd inta kale aad bay isugu dhoweyd waxaa ka duwan istaagga qiraa'ada iyo atixiyaadka marka lala imanayo labadaasi waa ka dheeraayeen inta kale inta kalena waa isku dhawaayeen xadiika waxaa laga faa'idaysanaya salaada nabigu calayhi salaau wasalaam inay isu miisaanayd oo ay munaasib isu noqoto munaasib waxay isaga noqonaysaa haddaad ku tukato xisib waa in rukuucdeeda iyo sujuuddeeduna munaasib u noqota maase dadka qaar ay sameeyaan markuu ku tukanaya quluwalle iyo markuu lababa ku tukanayo rukuucdiisi iyo sujuuddiisi waa isku mid saxma waxa weeye qiraa'adu hadday dheeraato arkaanta kalena sideeda ma noqonayso laakiin waa inay munaasib u noqoto qur-aan dheer haddaad ku tukato rukuucdu tii caadigahayd waa inay ka dheeraata waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la mida waxaan istaagga iyo fadhiga ka ahayn inta kalena inay isku dhadhawaadaan aan aada loo kala fogeyn oo bimacnaa labadii sujuudood midna intaad dheerayso midna aadan khafiifin rukuucdii intaad dheerayso sujuuddana aad khafiifiso waana isu miisaamanta oo adkaartaad kula imanayso iyo intaad ku sugnaanayso inay isu miisaaman tahay mar waxaad ku kaaftoomaysaa subxaana rabbiya alcaiim iyo subxaana rabbiya alaclaa haddii midna aad adkaar badan la timaado ta kalena waa inaad la timaada sunada nabiga alayhi salaau wasalaam waa sidaas in laysu miisaamo maslada xadiiku waa inoo faaideynay wuxuu kaloo xadiiku inoo faaideeyey waxa weeye samica allahu liman xamida ruknigaas iyo labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya oo shaaficiyadu qowlkooda xoogga badan ay leeyihiin waa laba rukni oo gaaban haddaad iska dheerayso salaaddi waa kaa buraysa adkaar badan aad la timaado salaaddi waa kaa buraysaa bay idhah eh, xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa sujuuddiya rukuucdii inuu la mid yahay sujuuddiya rukuucdii inuu la mid yahay laba rukniyoo dhaadheer inay yihiin waana sida nawowi uu dooranayo adraaci shiikha la yidhaahdo oo aimmadii waaweynaaha shaaficiyada ka midina waxa uu ihi innahu صaxiixu madhaban wa daliilan waa sida saxiixa madahab ahaan iyo daliil ahaanba laakiin madahab ahaan mutaahiriinta waa ku khilaafeen muctamadku waa labaduba inay gaaban yihiin waxaana laga soo naqliyey nasu shaafici labaduba inay dheer yihiin ayaa bacdulaima ka soo naqliyeen masaladaas inoo faaideynaya labadaa rukni arkaantay la mid yihiin arkaanta ayay la mid yihiin can haabit اlbunaani can anas bni malik radia allahu tacaala canh qaala wuxuu hi innii anigu laa aalu ka gaabin maayo an usalliya bikum inaan idin tujiyo kamaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam sidii rasuulkii alle yusalii bina uu noo tujinayey ka gaabin maayo yani waan ku dadaalaya qaala haabitun wuxuu hi fakaana anasun anas wuxuu ahaa yasnacu mid sameeya shayan shay laa araakum aanan arkayn tasnacuunahu idinkoo samaynaya kaana waa aha idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga qaado min arukuuci rukuucda xaggeeda intasaba waa istaagaya qaa'iman xaal uu yahay mid taagan xataa yaquula ilaa uu ka odhanayo alqaa'ilu kii odhanayay qad nasiya nebigu waabuu ilaaweyba wixii ka dambeeyey yani halkaasaabuu ku joojiye siduu ugu dheeraanay waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado min asajdati sujuudda uu kor uga qaado makaa waa nagaanaya nebigu calayhi salaau wasalaam fadhiga labada sujuudad xataa yaquula alqaa'ilu ilaa uu ka odhanaya kii odhanayay qad nasiya waa ilaaw xadiikan wuxuu xoojinayaa masaladii haddaynu ka soo hadlaynay oo labadii rukni ee midina ahaa samica allaahu liman xamida midna fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood oo saynu sheegnay shaaficiyadu qowlka asaxa ay leeyihiin waa laba rukni oo gaaban xadiidkani wuxuu leeyahay qad nasiya ilaa qaailku uu ka yidhaahdo qad nasiya nebigu waa ilaawo waxaa kaloo iska bannaan yaquulu in lagu macneeyo bimacnaa yadunnu oo xataa yaquula alqaa'ilu ay xataa yadunna addaannu ilaa uu ka maleeyo kii malaynayay qad nasiya waa ilaawo waana mas'ala baabu baabudanna waa akhawaatuha lagu sheego wakatadunnu jcal taquulu in wali mustafhama bihi walam yanfasili bigayri darfin aw ka darfin aw camal wain bibacdi dii fasalta yuxtamal waujriya alqowlu ka dannin mulaqa cinda sulaymin naxwu quldaa mushfiqa markaa shardigu waa in laga horaysiiyaa istifhaam iyadoo aan laga horaysiinna waa jirta sida xadiikan oo kale haddii lagu macneeyo xadiikan masaladuu tilmaamayo labadaa rukni inay dheer yihiin sida rukuucda iyo sujuudda ayaa laga faadaysanaya waanaynu ka soo hadalnay an anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi maa sallaytu ma tukan khalfa imaamin imaam gadaashi qadu weligay akhafa salaatan ka salaad fudud walaa atama salaatan ka salaad dhammaystiran min anabiyi sala allahu alayh wasalam xadiidkan anas bnu maalik wuxuu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda inuu khafiifinayey haddana dhammaystirayey lafdi kale wuxuu ahaa kaana yuujizu salaata wa yukmiluha nebigu salaada waa gaabinayey waana dhammaystiray marka nabiga calayhi salaau wasalaam salaadiisu waana koobnayd waana dhammaystirnayd halkaa waxaa laga wadaa salaada in si dhexdhexaada loo tukado tawiil zaa'idana inaan la samayn takfiif salaaddii nuqsaan la gelinayana inaan waxa weeye lala iman وعن أbي قiلابة cبداللahi بن زaيد الجرمي البصري رaحimه الله وتaaبعي qاaل wuxuu hi جاءنا مالك بن الxuwayرث ayaa noo yimi fii masjidina hada masjidkanuu noogu yimi waa basra faqaala wuxuu hi inii anigu la usalii bikum waan idin tujinaya wamaa uriidu salaata umana jeedo salaad inaan tukado ee waxaan doonayaa inaan idin baro yani sunnayaal anigu aan badsanaya ma ah ee waxaan u tukanayaa inaan idin baro wamaa uriidu salaata salaad lafteedana uma jeedo laakiin uriidu tacliimaha inaan idin baraan doonay usalli waan u tukanayaa kayfa ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam sidii aan arkay rasuulka alleh yusalii isagoo u tukanaya faqultu waxaan ku uhi liabi qilaaba waxaan kuuhi uhi kayfa kaana sidee buu ahaa yusalii nebigu mid u tukada faqaala wuxuu ihi mila salaati shaykhinaa haada sida salaada shiikheennan oo kale marka waxaa isweydiinaya cabdulaahi bni zayd aljarmi abi qilaaba iyo ardaydii ka warinaysay ayaa isweydiinaya wa kaana waa ahaa yejlisu mid fadhiista saxaabigu idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado min asujuudi sujuudda uu kor uga qaado qabla an yanhada intaanu istaagin fadhi yar oo la yidhaahdo jalsat اlistiraaxa fadhiga nasashada ayuu la imanayay xadiikan isaguna shiikha shardigiisa waa khilaafsanya muttafaqun calayhi ma aha bukhaari baa la keliyoobay muslim ma soo saarin horena waxaynu usoo marnay mid cagsiga ah oo la yidhi waa muttafaq laakiin muslim la keliyoobay bukhaari aan ku sugnayn kanna waa cagsiga xadiidkani wuxuu asal u yahay shiikha waxaa looga jeedaa camr bni salamata aljarmi shiikhaa la isweydiiyey mila salaati shaykhina waa camr ibni salamah aljarmi oo saxaabiya ah. waana saxaabigii isagoo lix jira sida bukhaari ku timi markii loo yimi qoladiisa ee la yidhi salaad baa soo degtay jamac baa lagu tukanayaa imaam baa tujinaya ya um اlqawma aqra'uhum ninka qur-aanka ugu yaqaana imtixaan baa la gala dabeedna camr bnu salma ninkanaa ugu quraan batay imaam baa laga dhigay ilmo yaroo lix jirana ma ah maadaama ugu quraan badnaa imaam buu noqday markaa dumarkuna xagga dambe ku tukanayeen waxay idhaahdeen uquuu cana staqaariikum dabada imaamkiina naga qariya bay idhaahdeen ilmo yar buu ahaayo midha dabagaab xidhanoo markuu sujuudana ay waxa wey fayd mayso naga qaraya bay idhahde waa ninkii wey laakiin xilligan wuxuu ahaa waa gaboobay bu oo xilligaa iyo xilligan waxaa udhexeeyey lixdan sano wax ku dhow baa udheeeyey muddo dheer baa udhexaysay xadiidku wuxuu asal u yahay masalada loo yaqaano jalsat listiraaxa marka loo kacayo ta labaad iyo marka loo kacayo ta afraad sujuudda marka laga kaco ma toos baa loo kacaya mise waxaa la fadhiisanayaa fadhigaas xadiiskana sheegi maalik ibn xudayr baa soo wariyey abi xumayd baa isaguna soo wariyey laakiin axaadiista badan ee sifatu salaa ka hadlaysa may sheegin imaamu nawowi waxa uu leeyahay madhabta yada saxiixa ah ee caanka ah qowlka caanka ah waa inay mustaxab tahay laakiin jumhuur اculamaa culimada badankoodu alakaruun majmuuc sharx اmuhadab ayuu saa ku leeyihi culimada badankoodu oo saxaabo badan taabiciin badan abu xaniifa maalik riwaaya can axmed saddexdii imaamba waxay yidhaahdeen mustaxab ma aha waxyaaba ay xadiiska kaga jawaabeenna waxaa ka mida horta saxaabadii nebiga laazimay ee weligiiba la joogay ee ficilka nabiga soo naqliyey may sheegin manay samayn mar labaad ninkan maalik ibnu lxuwayrid sanadkii sagaalaad ayuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga yaabaa nebigu xilligaa inuu cuslaaday waayeel noqday uu nasanayey laakiin sunnanimo aanu samayn taxawi wuxuu ku sii xoojiyaa hadday sunno tahay dikri baa loo samayn lah rabbi kfirlii iyo allaahuma salli calaa muxamed iyo subxaan allahi waxbaa la odhan laha marka mashruuc ma eh, laakiin sida raajixa waa sida shaaficiyada wey xadiiku mar hadduu sugnaaday sidiisaa loo qaadanaya jalsat listiraaxa marka dee qofku inuu la yimaada inuu ka tagaba labadaba xaq buu leeyay can cabdilaahi bni maalik bni buxayna radia allahu tacaala can waa ina maali waana ina buxayna maalig waa buxaynana waa hooyadii markaa maalig ina buxayno maah ee cabdilaahiba ina buxayno ah maalig iyo buxaynana maxaa ka dhexeeya waa nin iyo xaaskiisa wey sidaa awgeed alif baa la gelinaya ibli buxayna waa in alifta la sugaa waayo markay dhacayso labada qof waa inay isdhaleen wey ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana waaha idaa sallaa markuu tukado ay idaa sajada baa looga jeedaa sidaynu ka fahmayna xadiiska riwaayada muslimna waa sida kaana idaa sallaa ay idaa sajada nebigu markuu sujuudo faraja waa kala fogaynayay bayna yadayhi labadiisa qacmood oo looga jeedo qacan walba dhinaca xigtee boggiisa ah ayuu ka fogaynayey xataa yabduwa ilaa ay muuqanaysay bayaadu ibtay kilkilooyinkiisa caddaankiisu ilaa ay muuqanayeen marka xadiisku wuxuu tilmaamaya marka la sujuudo inaan cadudda labada dhinac iyo waxaa weeye suxullada iyo jirka inaan laysku qabanan la kala fogeeyo sunnadaasina waa markaadan safka ku jirin haddaad intaad safka gasho dadkaba kirkiraha hoostooda soo gashato dee waad dhibaataynaysa marka waa xaaladda waxa weeye aad keligaa tukanayso ama aad imaam tahay laakiin saf haddaad ku jirto waad sururinaysa maaaasuxadiiskunoo tilmaamay an abi maslamata saciid bni yaziid qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey anas bna maalik akaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu ma aha yusalii mid ku tukada fii naclayhi labadiisa kabood qaala wuxuu uhi nacam ha marka masaladaa hore waxa weeye laga fiican yahay inuu qofku isku dhajiye lakiin way u bannaanta markuu sujuuday way u bannaanta waxaa kaloo u bannaan inuu gudaha geliyo oo suxullada uu ku qabto maxay jilbah xadiis baana ku yimi abi daawuudka ku yimi nabigay weydiiyeen calayhi salaau wasalaam yidhaahdeen waanu ku daallaa sujuudda walibana marka salaada la dheeraynayo nabigu wuxuu i istaciinuu birukab waxaad kaalmaysataan waxa weeye jilbaha kaalmaysta oo suxulladiinna saara ila dhulka in la dhiga waa ti nidhi waa la diiday iyada waa la diiday marka iyaduna waa bannaantay xadiidkuna waa mursal culimmada qaarna waxay ku tilmaameen inuu xasan yahay marka intuba waa waasic weeye xadiidkeennan kale saciid ibnu yaziid anas ibnu maalik wuxuu weydiiyey nebigu kabaha ma ku tukanayay wuxuu hi haa waa ku tukanayay marka culimmadu way isku waafaqsan yihiin kabaha in lagu tukadaa inay bannaan laakiin waa meesheeda oo masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ciid buu marka ciiddii bannaanka ciid la mida unbaa gudaha taallay ayaa taallay sidaasuu nabigu xilliyada qaar kabaha ugu tukanayay laakiin ma sunnaa in kabaha lagu tukado mise way bannaanta culimada qaar waxay leeyihiin sunno maahe way bannaantahay lagu tukada haddii aad u baahato bannaankaad ku tukanaysaa cadceeddiibaa kulul way bannaanta laakiin sunno loo qastinaya maaha waayo kabuhu yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid marka salaada la tukanaya hala isqurxiyaa le maryadda qurxoon baa la xidhaa kabuhu si kastay u qurxoon yihiin oo ay qaali u yihiin oo maa shaa allah la leeyahay dee miyaad ku duulaysay lamaad soo marin wadooyinka oo kudaafadaha maad soo dhex marin oo shaarica lamaad soo marin waxa weeye waxaa nuqsaan ku keenaya xagga hoose marka kabihii maryaha lama mid aha laba shay bay wataan dhinac korku waa ziino waa kaba qurux badan hoostana najaasa looga baqaya marka in qurux la qaato iyo in najaaso la yska ilaaliyo keebaa mudan dee in najaaso la yska ilaaliyo mafsadada iyo maslaxada keebaa la horaysiinaya maslaxa in lala yimaado iyo mafsado in laga taga keebaa horeey mafsadada in laga tagaa horeey dar'u lmafsada muqadamun calaa jalbi lmaslaxa marka waxay leeyihin waxaasoo dhan maxay keenayaan inay tahay wax bannaan laakiin aanay sunno ahayn culimo kalena waxay leeyiin maya waa sunne mar haddii nebigu sameeyey taana waxay ku xeejiyeen amar baaba ku yimi aluu fii nicaalikum faina alyahuuda laa yusaluuna fii nicaalihim waar kabihiinna ku tukada waayo yahuuddu kabahooda kuma tukadaan kabahooda kuma tukadaan laakiin culimmada diidani waa daciifinayaan xadiikaas culimmada qaarna waa soo dhoweeyeen laakiin xaaladan aynu ku suganna hadda masjidkan aynu ku tukanayn dee rooggiisa dhowr iyo labaatan kun oo dolar baa lagu dhigay marka haddii kabaha lala soo wada galo dhowr biloodin ahayn maayo bogashii dhowr iyo labaatan kun oo dolarna xaggee mar walba laga keenay waa dhimanaya bogashii waa dhimanaysa marka waa inaan lala soo gelin laguna tukan xataa haddii la yidhaahdo waa sunne waayo mafaasid baa ka dhalanaya mafaasidda waxaa ka mid a ah, hantidaa badan baa la khasaaraynaya waxaa mafaasiddaa ka mid a ah, ikhtilaaf baa ka dhalanaya oo sharabaadadii baaba la isku qayliyaa hadda bal ka warran macakabii haddii lala soo galo masjidku waa kacay tanaasuc iyo khilaafna dee munaasib ma ah, ah. waxaana laga yaabaa gogashii in la wasakheeyo oo dadkii inay ku sujuudaan ay dhibsadaan si ashrabaadkaba loo dhibsanayo marka waa laga digtoonaanaya an abi qataadata alansariyi radi allahu tacaala can ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam kaana waa ahaa yusalii mid tukada walxaal huwa xaamilun isagoo sida umaamata binta zaynab binti rasuuli laahi sal اllahu alayh wasalam umaama oo zaynab oo ina muxamed ay dhashay waliabilcaas ibni rabiic ibni cabdishams uu dhalay waa aabbihi faidaa sajada markuu sujuudo wadacaha dhulku dhigay waidaa qaama markuu istaagana xamalaha waa qaaday xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay adoo ilmo yar sida inaad salaada tukan karto ficilkaa yaree aad samaynaysa marna aad dhigaysaana wax dhiba salaada ku keeni maayo xadiidka waxaa ka muuqata nebigu inuu joogteeyey oo ficilku hadduu kaana noqdo welibana mudaaric laga daba keeno waxaa laga faa'idaystaa ficilkaa nebigu inuu joogteeyey wa kaana taatii liddawaami haaliba walaysa daa bilaazimin musaaxiba halkani wuxuu tusaale u yahay kaana oo welibana ficil mudaaric ka daba yimi oo nebigu calayhi salaau wasalaam hal mar uu sameeye iska daa inuu joogteeyey marka xaaladani hal mar bay ka dhacdo salaad kasta uu tukanayo ma sidin mar bay dhacdo markiina waa laynoo soo wariyey taasay tusaale u tahay marka salaadda inaanay waxyeelo waxaa kaloo loo daliishanayaa ilmaha yaree uu siday dee calooshiisa najaasa ku jirta waa macfi najaasadaas kaadiya saxaru siti oo de biniaadanku kama madhna haba yaraata hadduu doono waxbaa ku jira kaadi haystiisa iyo waxa weeye calooshiisa waxbaa ku harhsan marka inaanay waxba yeelayn salaadda iyadana waa laga faaidaystay ficilkaasina salaadda inaanu saamaynayn xadiika inoogu dambeey can anas bni maalik radia allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu ictadiluu ku fi sujuudi sujuud ictidaal ku sameey oo qaabkiina iyo hay-adiinna aa u sujuudaysaan hagaajiya walaa yabsud yaanu fidin axadukum midkiin diraacihi labadiisa dhudhun imbisaaa alkalbi ay kaimbisaai اlkalbi sida kalbi aygu uu u fidiyo waxay la macno tahay wa kaana yanhaa waxa weeye can iftiraashi اsabr an yaftarisha arajulu diraacayhi iftiraash sabuc in suxulka ilaa faraha marka la sujuudsan yahay in la goglado oo dhulka lagu fidiyo nabigu waa diiday calayhi salaau wasalaam qaabkaasina waataynu tilmaannay wuxuu tilmaamayaa caajisnimo iyo waahansi buu tilmaamaya wallahu aclam sal اllah wslm clى nabiyina muxamed waaalihi wصaxbihi wslm